habeenkii bilowda bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaantiyo kula waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha doorida idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa talaado taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo sanadkuna waa labada kun barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye muqdisho dhegeystayaal waxaa ku eegi doonaa qodobada ugu xiisaha badan tartanka champions league ayaa dib u soo laabtay iyadoona kooxda kubadda cagta b h e iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle united uu yahay kulanka ugu xiisaha badan caawa jira newcastle united ayaa booqan doonta faransa iyagoona koox kubadda cagta b garoonkooda ku qaabili doona newcastle kulankii ugu dambeeyey newcastle ayaa garoonkooda afar gool iyo hal ku garaacday iyadoona koox kubadda cagta b h ay doonayso markan ay ka adsato kooxda newcastle united sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ac milan garoonkooda sinsiro stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta dortmund caawa kobiyo tobanka habeennimo iyadoona kulanka u noqon doona kulan xiiso badan sidoo kaleeto waxaynu eegi kooxda cagta man city iyaguna waxaay kobiyo tobanka caawa ay kusoo dhoweyn doonaan garoonkooda itixaad stadium kooxda kubadda cagta arbi libsig sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta baarsha iyaguna garoonkooda waxay kusoo dhoweyn doonaan kooxda kubadda cagta borto caawa kuwii tobanka habeennimo sidoo kaleeto dhegeystayaal waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta jeruna oo barbaro kala kulantay kooxda kubadda cagta atletica bilbao sidoo kaleeto xalay ronaldo ayaa aad iyo loo hadalhayaa kadib markii uu diiday in asaga loo dhigo goolkulaad ama rigoore suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddiinu ku bilaabno tartanka champions league ayaa dib u soo laabanaya iyadoona kooxda kubadda cagta ee brushio dortmond iyo weliba kulanka ac milan uu yahay kulan xiise badan sidoo kaleetana kulanka kale ee xiisaha badan waa kulanka kooxda kubadda cagta b s g iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo newcastle united haddaba newcastle united xil ciyaareedkan markay ku ciyaarayaan kulamada banaanka ah, aad ay ugu liitaan iyadoona markii la xil ciyaareedkan ay ku wanaagsan yihiin markii ay gurigooda ay ku ciyaarayaan markaad eegto xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta newcastle united kulamada banaanka ay aadeen guudaradii ugu badnaa ayay qaateen iyadoona newcastle united eh, kooxda waxaweyaan ama gruubka f ay ku jiraan gruubka ugu hooseeya haddaba gruubkan waa gruubka geerida dortmund ayaa hogaamineysa toddoba dhibcood ay leedahay kooxda kubadda cagta b h e waxay leeyihiin lix dhibcood sidoo kaleeta kooxda kubadda cagta ac milan shan dhibcood newcastle unitedna waa afar dhibcood markii ugu dambeysana newcastle united iyo b e wada ciyaarayeen waxay ahayd eh, markii waa afartii octoobar afar gool iyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta b e, iyagoo markaasi dabcan newcastle afar gool ay ku garaaceen ciyaaryahanada sida almerion dambad iyo longstaff iyo fabian sha ay goolasha ka kala dhaliyeen hadaba newcastle muhiim ayuu u yahay kulankan waana kulan markaa eh, dabcan ay doonayaan inay ka badiyaan b h e. halka b e iyaguna xilli markii gurigooda ku ciyaarayaan waana hoomkooda garoonkooda ee eh, baris de faransa markay ku ciyaarayaan aad u fiicanyiin luis enriki wuxuu doonayaa in saddexda dhibcood oo ka qaata kooxda kubadda cagta newcastle united haddaba labadan kooxoodba waa laba kooxood oo dabcan carabta ay leeyihiin kooxda kubadda cagta b waxaa iskaleh naasir al khalifa sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta newcastle united waxaana iskaleh ninka lagu magacaabo yasir ben cuthmaan marka waa labo carab ah oo dabcan labada kooxood waa labo kooxood aada u khatar badan laakiin kooxda kubadda cagta newcastle united xidigo waaweyn ay ka maqnaan doona ma xidigo muhiima ah sida ciyaaryaanka lagu magacaabo wilson sidoo kaleeto danbad ayaa ka maqnaan doona ninka lagu magacaabo jacob murfey mat target iyo hafa banes iyo long staff iyo ninka lagu magacaabo joe willog sidoo kale waxaa ka maqnaan doona ninka lagu magacaabo stephen butman iyo weliba ninka ciyaryaanka lagu magacaabo aderson newcastle kulankii ugu dambeeyey afar gool ay ku xasuuqeen kooxda kubadda cagta chelsea waxay doonayaan inay wadada guulaha ay sii wataan idi hawi wuxuu ku ciyaari karayaa shaxdan golahaya bob sidoo kaleeta waxay ku ciyaari karayaan ciyaaryahanada difaacyada sida ciyaaryahanka lagu magacaabo lefermento fabian sha trebier ninka lagu magacaabo lesels sidoo kaleeto qadka dhexe jolinton bruno gamiris iyo weliba ciyaaryahanka dadyar ee lagu magacaabo lewis mely haddaba ciyaaryahankan taariikh ayuu sameyn doonaa ciyaaryahankan ee lagu magacaabo lewis mely waxauu noqon doona ciyaaryahaan isagoo todobaiy toban jira tartanka champions leaga kusoo bilowda isagoo ingiriisa ciidaankan waxa uu dhashay kow iyo may labada kun labada ayuu dhashay marka ciidaankan aad yaad ayuu u daayaryahay waa todobiyi toban jir sidaas ay tahana aad yaad u wacdareynaya marka weerarkana anton gordon iyo weliba alexander isak iyo weliba ninka lagu magacaabo almeron haddaba ciyaaryahanada ugu khatarta badan kooxa kubadda cagta newcastle waxaa ugu fiican ama ugu badan ninka lagu magacaabo alexander isak xil ciyaareedkan saddex kulan uu u ciyaaray kooxda newcastle united sideed gool ayuu siiyey sidoo kaleeto anton gordon waa ciyaaryahan kaleeto oo aada u khatar badan isagana xilli ciyaareedkan anton gordon waxa uu ciyaaray sideed iyo toban kulan dhammaan shan kulan ayuu ama shan gool ayuu u dheliyay saddex goolna waa uu caawiyey halka ciyaryahanka lagu magacaabo almeron isaguna xilli ciyaareedkan eh, aada iyo aad u shidan yahay afar gool ayuu siiyey hal goolna waa uu caawiyey eh, sagaal iyo kulan xilli ciyaareedkan oo ciyaaray sidoo kaleeto jonathan xataa aad iyaad ayuu u wacdareynaya marka waynu arki doonaa haddii ay kooxda kubadda cagta newcastle united ay ku garaaci doonaan eh, faransa iyagoo markaasi b e, iyagoo wadanka faransiiska ay ku sugan yihiin laakiin markaad eegto xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta b e, aad iyaad ay u kulankii ugu dambeeyeyna shan gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta eh, monaco eh, iyagoo dabcan markii la eego xilli ciyaareedkan markii gurigooda ay ku ciyaarayaan aad iyaad ay horyaalka tusaalaano kale eh, xilli horyaalka eh, markii eh, ay ku ciyaarayaan ama ay ku ciyaareen todoba kulan shan kulan kamid ah ay badiyeen sidoo kaleetna tartanka champions leaga xilli ciyaareedkan hoomkooda laba kulan ayay ku ciyaareen labaduba way badiyeen shan gool ayay ku dhaliyeen xataa xilli ciyaareedkan garoonkooda ama hoomkooda waxa weyaan wax gool ah looguma dhalin xilli ciyaareedkan lix dhibic ayay ku heshay garoonkooda dortmund afar dhibic ayay ku heshay milan afar dhibic halka newcastle unitedna saddex dhibac ay ku heshay xilli ciyaareedka kan tartanka champions leaga haddaba newcastle iyo weliba b h eh, e dabcan clinbabe ayaa doonaya inuu dabcan taariikh u sameeyo uu gool ka dhaliyo clinbabe waxauu kamid yahay ciyaaryahanada xilli aadka u wacdareynaya waana ciyaaryahanada ama ciyaaryahaanka aadka u khatarta badan sanadkii kun saddex badan dhaliyey isaga ronaldo iyo haalan iyo waxay kamid yihiin xidigaha aadka u wacdareeyey ama u wacdareynaya sanadkan aynu ku guda jirno hadaba keliyan lix iyo toban kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray lix gool ayuu siiyey kooxdiisa p g goolna waa uu halka afariyo gool uu haysto labaiyo toban kulan horyaalka ligwanka uu ciyaaray tartanka jamis ligana afar kulan uu ciyaaray laba gool ayuu dhaliyey sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahan kale aad u khatar badan waana ninka lagu magacaabo consalo ramos inkastoo consalo ramos xilli ciyaareedkan waxaweyaan eh, ciyaaro badan uusan u ciyaarin laakiin xil ciyaareedkan saddex gool ayuu siiyey kooxdiisa halka eh, dabcan eh, ciyaaryahaanada kale eh, sida ciyaaryahanka lagu magacaabo xusmaan dambele iyo weliba ciyaaryahanada kale aadka u badan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo nino mendes kulanka ay dabcan ay ciyaarayaan inkastoo laleeyahay nino mendes shakiya ayaa la gelinaya haddaba iyagu waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golaha dan roma sidoo kaleeto ninka ciyaaryahanka lagu magacaabo mukele lookaasi hernandes milanis keliner sidoo kale ashraf xakiimi fitinha oo gaartay fabian dambele gonsalo iyo weliba ninka lagu magacaabo kelin mbabe halka ciyaaryahanada sida ciyaaryaanka lagu magacaabo kelor navas iyo marquinos iyo nuno mendes iyo ciyaaryaanka daadare lagu magacaabo zeri emry ay dhaawac ku seegi doonaan marka b tababarahooda unai waxa uu shaaca ka qaaday eh, ninka lagu magacaabo luis enrique weeyaan waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan uu yahay kulan muhiima wuxuu leeyahay muhiim ay noo noqon doontaa in kulankan aynu badino marka kulan xiiso badan ayaynu daawan doonaa caawa kow iyo tobanka habeennimo kooxda kubadda cagta b g ay soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta newcastle united haddaynu eegnana dhegeystayaal markan kooxda kubadda cagta ac milan iyaguna eh, dabcan waxay kusoo dhaweyn doonaan garoonkooda ee eh, lagu magacaabo eh, joseba meza ama garoonka sansirio stadium kooxda kubadda cagta brushie dortmund waxaana is wajahayaa stephen boli tababaraha kooxda cagta ac milan iyo weliba ninka lagu magacaabo aden tersi tababaraha kooxda cagta brushie dortmund haddaba dhammaan lixdii kulan ugu dambeeyey labadan wada ciyaareen ac milan iyo brushie dortmund waxaad arkaysaa in kooxda kubadda cagta ac milan iyo dortmund saddex kulan ay wada badiyeen halkaa laba ka midna daroog la galay ama barbar la galay kulankii ugu dambeeyeyna barbar goola la ay ku heshiiyeen kulankii weynaa ee ka dhacay garoonka brugiyo dortmund afartii oktoobar kulankaasina laba waa goola la laakiin markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo dortmund ay soo booqanaysay ama soo booqataba gudaha wadanka ee itaaliya ama talyaaniga markii ugu dambeysay ee garaacaysa kooxda kubadda cagta milan waxay ahayd maac markaasina kooxda kubadda cagta dortmund iyo hal gool ku garaacday kooxda kubadda cagta ee ac milan sidoo kaleetana markaa kulankii ugu dambeeyey heer caalami ah ay wada kulmaan labadan kooxoodba waxa uu ahaa kulankii yurub liiga samafinaalaha ee labada kun iyo labadii markaasina kow iyo abril labada gool iyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta milan ayaa badisay laakiin shan gool iyo saddex gool waxaa ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee brushio dortmond marka kalonjeloti ayaa xilligaasi tababaro u ahaa iyadoona ciyaaryahanadii khatarta badnaa xilligaasi u joogay sida ciyaaryahankii la jiray zagi shefshengow gaduzow iyo birlow iyo ciyaaryahanadii waaweynaa markaa waxay ahayd markii ugu dambeysay iyo tobankii abril labada markaasna ac milan garoonkooda ay ku garaacdo kooxda cagta brushio dortmut haddaba ciyaaryahanada kooxda cagta brushio dortmut ee shakila gelinaya kulankan waxaa ka mid ah ciyaaryahanka ee eh, lagu magacaabo eh, marcel sabester sidoo kaleeto suule ayaa ka maqnaan doona sidoo kale waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada sida eh, shotterberg ciyaaryahanka hal yidhaahdo sidoo kaleeto dortmut iyagu waxay ku ciyaari karayaan shaxdan ninka lagu magacaabo daniel malin sidoo kale julian barent marcos ruus ninka lagu magacaabo ee embry jan sidoo kaleet ciidaanada khatarta bad sida hamolis iyo ninka kale ee golhaya cobel lagu magacaabo halka ac milan iyaguna ay ku ciyaari karayaan shaxdan golhay magnan halka teo hernandes iyo weliba ninka lagu magacaabo melik iyo weliba fikayo tamori wada ciyaari doonaan calabria sidoo kaleet ciidaanka lagu magacaabo karanaj robin laftichek halka sidoo kaleeto balosij jerud iyo weliba jakoweza ay kulankan kasoo bilaaban kareen inkastoo leeyahay jeeruud shaki ayaa la gelinayaan ciyaaryahaano badan ay ka dhaawacaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabay c milan rafaailoyo ayaa ka maqnaan doona sidoo kaleeto waxaa ka maqnaan doona yonis mosa kolulu ayaa ka maqan kulankan sidoo kaleeto waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada kale aadka u khatarta badan sida ciyaaraanka ee aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo simon dhammaan ciyaaryahanadaasi way ka maqan yihiin kulanka markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ac milan eh, way badiyeen oo kooxda kubadda cagta dortmund iyo weliba newcastle united b iyo kooxda kubadda cagta ac milan markaad eegto eh, kulankii ugu dambeysay tartanka jaamisliga ay ciyaareen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo b g laba gool iyo hal rafaeliyo iyo olifijeerud ayaana goolkaasi ama goolashaasi dhariyey hadaba markaad eegto xil ciyaareedkan ciyaaryahanka ugu khatarta badan kooxda waa ninka lagu magacaabo olivio jerud waa ninka lagu magacaabo rafaliyow afar gool ayuu siiyey saddex goolna waa uu caawiyey sidoo kaleetana jerud eh, isagana xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ac milan isagoo damacan siddeed gool uu dhaliyey xil ciyaareedkan shan kulan dhammaan tartamado idil saddex gool oo assistina waa uu siiyey kooxda kubadda cagta ee ac milan marka kulanka ah, kulan muhiima kooxda kubadda cagta ee ac milan maadaama gurigeeda ku ciyaarayaan waxay doonayeen badiyaan haddaba haddii badiyaan dabcan fursad fiican ayay u haystaan ac milan inay usoo gudbi doonaan wareegelihay tobanka tartanka jabnes liga marka kulanka muhiim ay u noqon doonaa saddexdii kun ugu dambeysay ama shantii kun afartii kun ugu dambeysay tartanka jabnes liga ac milan ay ciyaartay hal kulan ayaa laga dhaacay laba jeer barbar ayay galeen hal kulanna way badiyeen oo koox kubadda cagta b g ayay garaaceen weegdana ciyaaraha kala jira kooxda kubadda cagta man city oo iyagu sanadkii hore ku guuleystay tartanka jabans liga caawana waxay la ciyaari doonaan kooiy tobanka kooxda kubadda cagta arbi lebsge haddaba kooxda kubadda cagta man city ee toddobaadkii hore ama toddobaadkan aynu ku jirno dhowr iyo labaatan kulan ayaa biitin ku ahaayeen oo garoonkooda ku ciyaareen laakiin waxa weeyaan barbaray la galeen kooxda kubadda cagta liverpool taasi oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta masita weli rikoor fiican ee ka haysta tartanka jabnis liga oo waxa weyaan afariyo kulan ilaa shan kulan ka badan ay ambiit inay yihiin dhammaan tartamada oo ile markaa caawa waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta arbi libsig markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta arbi libsig ay soo booqatay garoonkan ee kooxda kubadda cagta masita ee ku ciyaartay taxad stadium waxay ahayd afar iyo maaj xilli ciyaareedkii hore markaasina toddoba gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta arbi liftigen xilli ciyaareedkaasina kooxda kubadda cagta mancity ayaa ku guulaystay tartanka champions leaga gavardiol waxa uu ka hadlay kooxda kubadda cagta arbi lipsig waxaana uu leeyahay kooxdeedii arbi lipsig sanadkii hore markaad eegto doocan aad iyo aad ay u khatar badneed ilaa haddan way khatar badanta laakiin wuxuu leeyahay waxaan hadda ku faraxsanaha inaan hadda ka mid ahay kooxda kubadda cagta mancity sababta taa xil ciyaareedkii hore toddoba gool ayay dabcan igaga badiyeen haalan ayaana ka hor imaaday shan gool ayuuna dhaliyey haalan isagoo dabcan eh, rekoord sameeyey shan gool ay ku dhaliyey hal kulan marka wuxuu doonayay lix gool inuu dhaliyo oo uu rekoord markaasi uu sameeyo laakiin beb eh, guardiola ayaa ka diidaya oo ciyaarta ka saaray haddaba markaad eegto kooxda kubadda cagta arbi libsig iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity mancity mar hore ay way soo gudbeen oo wareega lix iyo tobanka james leaga ay dabcan ay usoo gudbeen mar hore laakiin waxay doonayaan kaalinta koowaad inay xaqiijistaan haddaba mancity iyo weliba arbi lebzig arbi lebzig waxay leedahay sagaal dhibcood mancity labaiyo toban dhibcood kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo garevena waxay leedahay hal dhibic iyo angibos iguna hal dhibic ayay leedahay marka marka waxaa la doonaya kooxda kubadda cagta mancity inay guul ay ka gaaraan mm, arbi lebzig kaalintooda koowaad ay u xaqiijistaan shaxda ku ciyaari karayaan waa shaxdan golaha ederson gafardiol ninka lagu magacaabo ruben dias kyle walker rico lowis rudri sidoo kale tofil forin ninka lagu julian alvares bernardo silva ninka lagu magacaabo jermeduku sidoo kaleeta haalan ayay ku ciyaari karayaan weli waxaa ka maqnaan doonaa ciyaaryahanada sida ciyaanka lagu magacaabo eh, kevin dubrunia mateo covig jack iyo weliba ninka mathias kuna dhammaan ciyaaryahanadaasi kulanka way seegi doonaan haddaba masirta iiraanka oo halista badan ugu khatarta badan waa ninka lagu magacaaba haalan qurux badan ayuu ku qaadanaya siddeed iyo toban gool ayuu siiyey sagaal iyo toban dhammaan tartamada idilh ah oo xilli ciyaareedkan uu ciyaaray afar goolna waa uu caawiyey kale tan waa julian alfares oo isaguna xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagtaha mancity xilli ciyaareedkan sagaal kulan dhammaan tartamada oo idil todoba gool ayuu siiyey shan goolna waa uu caawiyey laakiin waayadanba waxa weeyaan gool ma uusan dhalinin goolna ma uusan caawin haddaba ciidaankan inuu shabaqa gaaro waxay ugu dambeysay ko iyo labaatankii oktoobar markaasina kooxda kubadda cagta masiti ayaa laba gool ee garaacday brayton julian alfares ana goolka waa dhaliyay labaadna haalan ayaa markaas ayaa ugu dambeysay ko iyo labaatankii oktoobar marka waxa weeyaan bisha haddaynu ku guda jirno ko iyo tobanaad novembar hadda si dhammaanaysa disembar ayaa soo socota marka hal bil gool aan yahay oo kulmadii ugu dambeysaba tusaalahaan oo kale waxa uu gool ahaan ahaa kulankii yengibos kulankii majis saddex iyo waxba kulankii eh, dotim eh, eh, kooxda kubadda cagta baramus lix gool iyo hal ay ku garaacaya mancity kulankii yengibos waxa weyaan gool muslan kulankii chelsea ah, sidoo kale kulankii dabcan argentin xataa xolkiisii oo waxa weeyaan lagu garaacayay oo ayagu waa laba gool iyo waxba ay ku garaacaysay kulankii brazil iyo kulankii liverpool barbaraha halyaal markaa waxaweyaan waayadan baa goola-aanaya haysta lakiin sidaas ay tahayna isagu waa ciyaaryahaan ka wanaagsan markii hoomkiisa ama gurigiisa markii lagu ciyaaray waana itixaad stadium isagoo dabcan shan iyo toban gool ka badan siiyey siddeed iyo tobankii kulni ugu dambeysay oo uu garoonkiisa ama hoomkiisa uu ku ciyaarayay kooxda kubadda cagta barcelona iyaguna caawa koyo tobanka habeenimo ayay ciyaari doonaan iyagoo dabcan boorto ay la ciyaari doonaan caawa haddaba barcelona iyagu waxa weeyaan eh, dhammaan kulmadii ugu dambeysay ay ciyaareen tartanka james leaga afartii kulan ee ugu dambeysay saddex ka mid ah ayay guuleysteen iyagoo hal kulan barbaro markaa ama hal kulan la garaacay laakiin baalsha waxay u baahan tahay in ay markaasi dabcan ay saddex dhibcood ay qaataan sidoo kaleetana ay u dagaalamaan tartanka jambins leaga wareega ama guruubyada kaalinta koowaad haddaba borto iyo barcelona waxay ku dagaalami doonaan kaalinta koowaad midda kale barcelona inay soo baxdo waxay u baahantahay hal dhibay keliya u baahan tahay boorto iyaguna inay wareegga lix iyo tobanka usoo gudbaan waxay u baahantahay hal dhibic marka kulan xiise badan ayaa dabcan ka dhici doona geegada weyn ee barcelona ay ku ciyaari doonto caawana garoonka istaadiyaha olombigo ku ciyaari doonaan baasha garoonkooda ee ku meel gaarka ah haddaba baarsha markaynu eegno golahayahooda ayaa shakila gelinaya ninka loo magacaabo bateri stergan oo dabcan leeyahay kulanka ma ciyaari inkastoo leeyahay uu ciyaari doono laakiin waxaa leeyahay waxaa kusoo bilaaban doonaa ciyaaryahaanka ama golhayaha inaaki biena loogu magacaabo sidoo kaleeto baldi iyo jolis kunde iyo ronaldo aruqow iyo joaw kanselo ayaa kulanka ah ciyaari doona sidoo kale bedri de john gundogan sidoo kale robert lwandiwiski rafina iyo lagu magacaabo joaw falavis waa shaxda macquulka ay ku ciyaari doonaan haddaba markii ugu dambeysay barsha waxa weeyaan way garaacday afartii oktoobar xil ciyaareedkan hal gooli waxbay ku garaacday borto laakiin markii ugu dambeysayna borto ay soo booqanaysay ama ay soo booqatayba sbain gaar ahaan barshadood markii la ciyaarayaan waxay ahayd uefa subarkaabka finaalkiisii kii agosto labada kun kow iyo tobankii markaasina laba gool ayaa lagu garaacay borto messi iyo weliba ninka lagu magacaabo febrigas ayaaba labada goolba dheliyey marka laakiin markii ugu dambeysana tartanka jabines liga kooxda kubadda cagta barcelona ay dabcan inay markaa dabcan barcelona ay qaabisho ama ay soo dhaweyso boorto waxay ahayd koodii maaj sanadkii labada kun markaasina barcelona ayaa afar gooli laba ku garaacday ninka lagu magacaabo rivaldo iyo ciyaaryahanadii khatarta badnaa ayaa ninka la odhan jiray galofert iyo ciyaaryahanadii aadka u badnaa ayaa laba gool afar gool marka ku garaacay kulanka marka waa kulan muhiim ah ashaaf hernandes waxyaaba badan ayuu ka hadlay waxaa nooshaca ka qaaday sanadkan tartanka james liga uu yahay tartan inaba aan caadi ahayn oo dabcan barcelona waxay doonaysaa in meel fiican ay ka gaaraan marka waxay doonayaan barcelona in ay guuldarada iska ilaaliyaan haddii kaalinta labaad ay dabcan ku dhammaystaan barcelona sanadkan waxay ka dhigan tahay in kooxaha aadka u khatarta badan ee wacdareynaya sida mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bayer munij iyo ay isku mid noqon doonaan oo wareegi toanka isku arki doonaan marka borto iyo barcelona eh, kulan xiise badan barsha marka waxay doonaysaa in kulanka ay guul ay ka gaaraan dhan kaleetana kulamada kaleeto jira haddiinu eegdana kooxda kubadda cagta lazio iyaguna waxay la ciyaari doonaan eh, kooxda kubadda cagta celtic sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta atletico madrid xil ciyaareedkan aadadi u acdareynayaan kooxda faynod ay la ciyaari doonaan caawa kow iyo tobanka habeenimo bermeliga xalay waxa weyaan saddex gool iyo labo ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta wolfis fulham ayaana guul ka gaartay kooxda wolfis eh, dhanka kaleetana jerona iyaguna barbaray la galeen kooxda kubadda cagta atletic bilbao kulan xiiso badan ayuu ahaa laakiin xalay waxaa aada loo hadalhayay social mediaha qabsaday ninka lagu magacaabo christian ronaldo oo dabcan xalay diiday in loo dhigo goolkulaad amrigoro kadib kulankii xiisaha badnaa ee eh, tartanka jabnesliga qaarada asia kooxda kubadda cagta alnasar ay la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta ee berzo bersobolis lagu magacaabo hadaba ronaldo ayaa ciyaarta markay maraysay saddex daqiiqo ciyaarta ee goolkulaad loo dhigay qalad lagu galay laakiin ronaldo waxa uu yidhi dabcan garsooraha ayuu u sheegay wuxuu yidhi goolkulaad maaha waxa weeyaan waa maaha marka taas oo inta badan adduunka qabsatay muuqaal lagu baahay baraha bulshada oo waxaa leeyahay adduunyadu hadda waxay maraysaa in ronaldo uu gool kulaad amariga hore uu diido in loo dhigo taas ayaana social media qabsatay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkaha ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta ee eh, barcelona ayaa eh, waayadanba laga yaaban yahay iyadoona kooxda kubadda cagta barsha markaaad eegto dhibco eh, lumiyan toddobaadkan waxaa la aaminsan yahay koxda kubadda cagta barcelona in sanadkan ay tartan xoogan kala kulmi doonaan kooxaha real madrid sidoo kaleeto jeruna sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletic madrid oo sanadkan aada dawacdareynaysa haddaba tababaraha ka kubadda cagta barcelona shafi hernandes ayaa waxa uu ka hadlay eh, sanadkan horyaalka laliigaha ee wadanka spain sida uu adag yahay wuxuu leeyahay sanadkan aad yaad ayuu adag yahay waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta jeruuna oo sanadkan wacdar ka dhigaysa horyaalka waddanka spain sidoo kaleet waxaa uu shaaca ka qaaday in sanadkan markaad eegto kooxda kubadda cagta atletic madrid ay aad yaad u shidan tahay sidoo kaleetna real madrid suuqa kaliibsiga xidigo waaweyn ama xidigo khatar badan ayay soo qaateen laakiin waxaa la aaminsan yahay shafi hernandes sanadkan waxa uu haystaa fursad ah in tartanka champions leaga kooxda kubadda cagta barcelona uu meel fiican u geen karo haddaba barcelona caawa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta borto kulan muhiima iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona eh, dabcan kulankaasi markaad eegto in ay sanadkan loo baahan yahay in ay markaa dabcan uwiraan wareega afarnimaadka ilaa ay samafinaalaha ay gaaraan eh, sidoo kaleeto markaad eegto kooxda kubadda cagta barcelona sanadkan roberto londuiski ayaa xidig uga badan sidoo kale joao falix iyo joao caselo waa labada ciyaaryahaan ee u acdareynaya kooxda kubadda cagta eh, baarsha ilaa iyo saddex ciyaaryahaan ayaa u inkastoo ciyaaryahankan lagu magacaabo bedri leeyahay aad iyo aad ayuu u ficanya lakiin ciyaaryahankaas waa ciyaaryahan markaas inta badan dhaawaca sidoo kaleeto shaaf hernandes waxa uu ka hadlay eh, sanadkan tartanka champions league wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta mancity waa koox aad u khatar badan kooxda kubadda cagta eh, dabcan inter milan oo talyaaniga wuxuu leeyahay aad yaday u shidantahay bayr sidoo kale marka tartanka eh, lama saad kareeto ayuu leeyahay sanadkan champions leaga dhanka kaleetana haddiinu eegnana ninka lagu magacaabo jemi crager waxa uu shaaciyey halka wado oo ay kooxda kubadda cagta liverpool ay ku guuleysan karto ama ay u guuleysan karto horyaalka wadanka ingiriiska haligii kooxda kubadda cagta liverpool ninka lagu magacaabo jemi crager ayaa qiimeeyey fursadaha kooxdiisa ay ku guuleysan karaan horyaalka brimier leaga xil ciyaareedkan liverpool ayaa barbaro halyaala la gashay mancity kulan ka dhacay sabtidii kana tirsana toddobaadkii saddexiy tobanaad horyaalka premier leaga jimi crager ayaa aaminsan halka wado oo ay liverpool ay ugu guuleysan karto horyaalka xil ciyaareedkan inay tahay in masity ay sii wado luminta dhibcaha ilaa dhammaadka xil ciyaareedkan inkasta oo ay masity ahayd koox fiican kulmadii ay dhibcaha lumisay haddana waxa ay ku fashilantay inay markaa guulay gaaraan jimi crager oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yidhi liverpool way tartami kartaa horyaalka hadii ay masiti dhibco lumiso sida waayadanba laakiin cabsida keliya ee aan qabo ayaa ah inayna dhici doonin midaasi marka ay eh, mar waliba way sii wanaagsanaan doonaan ayuu yidhi eh, jemi karaga sidoo kaleeto jemi karagar waxa uu sheegay in sanadkan eh, waryahaanada looga baahaya in fursadoodii ay ka faaideysan wuxuu leeyahay darwin unis wacyiryahan aad u khatar badan wacyiryahan fiican waa mar waliba fursadaasi uu ka faa'idaystaa tusaalahan oo kaleeto wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa kulankii liverpool fursado badan ayuu khasaariyey marka haddii mar weliba weeryahanadaada ay fursadaha dayacayaan adigana waad lumi doontaa horyaalka brmeliga ayuu yidhi sidoo kaleet waxa uu shaaca ka qaaday in maxamed saalax uu yahay ciiryaanka ugu khatarta badan kooxda kubadda liverpool saalax wuxuu yidhi waa ciiraanka ugu muhiimsan sidaas ay tahayna saalax wuxuu u baahan in la caawiyo marka kulankii macity liverpool waxaad arkaysaa in saalax inta badan kubadaha aan lasoo gaarsiinin haddaba kooxda kubadda liverpool laakiin waxaa loogu baaqayaa in laba ciyaaryahan ay soo qaataan haddii ay doonayaan in eh, suuqa eh, sanadkan ay ku guuleysan horyaalka bermeliga suuqa january ee eh, nagu soo aadan waxaa laleeyahay waa laba ciyaaryahan ay soo qaataan ciyaaryahan koowaad waxaa laleeyahay difaac dhexe ayaa laleeyahay kooxda kubadda cagta liverpool waa inay soo qaataan sidoo kaleeto waa inay soo qaataan lamber sigis fiican ama lamber lix fiican haddaba waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta liverpool qadkooda dhexe waa qad dhexe oo dabcan banooniyada inta badan aan burburin karin waxaad arkaysaa ciyaaryahanka lagu magacaabo subislaay oo kale maahan ciyaaryahan burburiya maag alister maaha ciyaaryahan burburiya sidoo kaleeto maaha eh, ciyaaryahanada kaleeto ee u jooga kooxda kubadda cagta eh, lagu magacaabo liverpool sida jones oo kale burburi fiican maaha marka waxaa loogu baaqayaa hadii kooxda kubadda cagta liverpool ay doonayaan in sanadkan horyaalkahay ay dabcan ku guuleysaan waa in kooxda kubada cagta liverpool ay labadaas ciyaaryahaan ay soo qaataan sidoo kaleetana markii aynu eegnana eh, dabcan kooxda kubadda cagta liverpool weli waxaa ku jirtaa tartanka loogu jiro ciiraanka lagu magacaabo kelimbabe liverpool ayaana la aaminsan yahay in kelimbabe ay soo qaadan karayaan haddii kooxda kubadda cagta real madrid ay ka tala kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ah kooxda keliya ee eh, dabcan loo saadaalinayo in kelimbabe ay soo qaadan karayaan real madrid waxaanu ognahay in waryahaan ay u baahan tahay fariin uu noqon doono ninka lagu magacaabo kelimbabe kelimbabe dhiyadiisii ugu weyn waxay ahayd weligiisaba inuu mar unu kuryoodo ama mar uun inuu ku biiro kooxda kubadda cagta marengeyska ee real madrid laakiin waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta liverpool inay tahay kooxda keliya sanadkan ku guuleysan doonta eh, eh, markii la eego eh, hadii kooxda kubadda cagta real madrid ay ku guuldareysaan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta liverpool waxaay xooga saari doonaan ciyaaryaanka lagu magacaabo saney hadaba saney hadda wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta bayr munich dhowaan ayuu ka hadlay Eh, hadii uu doonayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta liverpool ama kooxda kubadda cagta mancity mancity way u baahan tahay ma joogo ciyaaryahaan bedela markaad eegto ama ciyaaryahaan dabcan sida eh, sahnay oo kale ma joogo oo garabka eh, midig ciyaara isagoo bidix garabka midig ciyaara sidoo kaleetana waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta bayr munig ay diyaaru tahay hadii ciyaaryahankan lacagna lixdan milyan lagu soo dalbado laakiin ciyaaryahankan waxa uu shaac qaaday inuu asaga ku qanacsan yahay sii joogista kooxda kubada cagta ee bayad mulig wuxuu leeyahay halkan ayaan ku qanacsanahay laakiin waxaa macquul ah inuu reerka bermaleygu kusoo laabto sababta tacyaaryahankan waa ciyaaryahan tayo leh oo aad u khatar badan liverbool waxaa la aaminsan yahay haddii maw saalax xil ciyaareedka soo socdo ka tago saani inuu ay soo qaadan karaan laakiin saani booska oo buuxin karaa ciyaaryahanka mow saalax saani waa ciyaaryahan aad u khatar badan haddii uu ciyaarayo oo inta badan taam uu yahay waxaa la aaminsan yahay in booskiisa buuxin karo laakiin ninkan dhibaato ayaa haysata waana dhibaatada dhanka dhaawaca haddii ciyaryaankan eh, dabcan dhaawaca eh, uu dabcan ka nasto ama dhaawacyada dabcan uu inta badan eh, nasiibka ama nasiibkiisi uu wanaajiyo waxaa la aaminsan in ciyaryahaankan dabcan uu booska saalax u buuxin karo dhanka kooxda kubadda cagta chelseana haddiinu egnana kooxda kubadda cagta chelsea weli dhibaato ayaa haysata xil ciyaareedkan shan kulan oo horyaalka bermaliga ayaa la garaacay afar kulanna barbaro ayay galeen sagaal kulan ayay xil ciyaareedkan waryaaka bermeliga ay lumiyeen marka waxaad arkaysaa eh, saddex toban kulan la ciyaaray chelsea afar kulan keliyay badisay shan kulan waxaad arkaysaa in la garaacay marka afar kulan ah, barbaro marka waxaa leeyahay durba waxaa shakila gelinaya murishi bujuntino maamulka kooxda kubadda cagta chelsea ayaa lagu soo waramayaa inayna wax qorshaha u hayn in ay shaqada ka ceyriyaan tababaraha kooxda chelsea murishi bujuntino chelsea ayaa eh, waxaa soo maray tababarayaasha thomas duqil garham boter bruno salter frank lambert xil ciyaareedkii chelsea sanadkan aynu kuguda jirno waxay u tahay sanad xun sababtay tahay hal ciyaareedkan sanadkan oo idil waxay heleen dhibco gaaraya soddon iyo afar dhibe haddaba kooxda burgentino ayaa eh, dabcan la aaminsan yahay in ay tahay kooxda hal ciyaareedkan lacagta ugu badan la geliyey waxaa leeyahay chelsea ayaa si xun ku bilaabatay xilli ciyaareedkan waxaa la yahay in xilli ciyaareedkan ay u tahay chelsea waqti xun inkastoo waqti fiican ay haystaan oo dabcan wax badan ay sameyn karayaan laakiin waxaa jira wara sheegaya in maamulka chelsea aysan ama ay ka fiirsanayaan xaaladda kooxda haddii ay dabcan ay guuldarooyinkan hay sii bataan haddaba fabrizio romano ayaa sheegay inayna maamulka buluus iminkanba ay ka fikireen in shaqada ay ka ceeriyaan tababaraha chelsea murusio bujentino rushi bujentino kooxda chelsea wax badan ayuu u sameeyey marka waxaad arkaysaa taatikada ay ciyaarayaan bacteri ayay ciyaari jireen marka hore chelsea laakiin hadda waxaad arkaysaa in chelsea ay ciyaarayaan shax afar saddex eh, saddex marka waxaad arkaysaa in chelsea markan weerarkoodii uu wanaagsan yahay xil ciyaareedkan marka chelsea waxaa leeyahay laakiin hadda ma doonayaan chelsea keliya waxay xooga saari doonaan xilli ciyaareedkan gaar ahaan suuqa january in weeryahaan ay soo qaataan laba weeryahaan ayaa la saadaalinaya chelsea inay soo qaadan karayaan waryahan koowaad waa ciyaaryahanka lagu magacaabo factor osemhen factor osemhen wuxuu diyaar u yahay inuu isagu xataa ku biiro kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto ciyaaryahanka kaleeto waa ciyaaryahanka ee lagu magacaabo evantoney kooxo badan ayaa doondoonaya sida kooxda kubadda cagta arsenal xataa ma united chelsea laakiin evantoney waxaa leeyahay dooqa ayuu noqon doonaa marka chelsea wax weliba ayay u sameyn doonaan sidii ay u heli lahaayeen weeryahaan ugu yaraan sanadkii dhalin karaya labaatan gool ilaa soddon gool guudahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha toor idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynayna nola kulanta